alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira qaala almusanif raximah llah can anasin radia allahu canhu can alnabiy sala allahu alayh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey anas ibnu malik anasna uu ka warinayo nabiga calayhi asalaatu wassalaam qaala inuu yidhi halaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan halaathun saddex sifo ama saddex khaslo saddex arrin man kunna fiihi kay ku dhex sugan yihiin wajada xalaawata aliimaan wuxuu helayaa macaanka iimaankuu helayaa yacnii saddexdaas sifo ruuxay ku sugan yihiin sababtooda wuxuu ku helayaa macaankii iimaanka iimaanku wuxuu leeyahay macaan oo ruuxu dhadhansan karo kow an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma shayga koowaad waa maxay waa inuu markaa noqdo allah iyo rasuulkiisu ay ahaadaan axabba ilayhi qaaruu ka jecel yahay mima siwaahumaa cidda ka soo hadhoo dhan waa inuu uga jacayl bataa ilaahay iyo rasuulkiisa allah iyo rasuulkiisa waa inuu u jacayl oo cid kaloo dhanba ka jeclaadaa hadday naftiisa tahay hadday waalidadii tahay hadday ehelkiisa tahay hadday ubadkiisa tahay hadday dadkoo dhan tahay hadday xoolihiisa tahay kulligood waa inuu uga jacayl bataa ilaah rasuulkiisa u jacayl bataa laba wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilaah shayga labaad wuxuu yahay waa inuu jeclaado shakhsiga laa yuxibuhu xaalaanu shakhsigaa jeclaanaynin ila lilaahi lishayin min alashyaa shay ashyaada ka mida dartii aanu u jeclaanayn ilaa lilaahi ilaahay dartii inuu u jeclaanayo mooyaane yacnii qof kasta oo uu jeclaanayo waa inuu u jeclaadaa ilaahay dartii adduunyo ka dhaxaysa waa inaynay ahayn wuxuu u jeclaanayo ujeeddo kalena waa inay ahayn waa inay noqotaa inuu ilaahay dartii u jeclaanayo xubbigii ikhtiyaarka ahaayee uu markaa dooranayee la imanayey waa inuu markaa ku gaar yeelaa ciduu ilaahay dartii u jecel yahay ciddaasna waxay noqonaysaa ciduu allah jecel yahay bay noqonaysaa saddex waa an yakraha an yacuuda fi lkufri iyo inuu naco inuu gaalnimo xaggeed ahaado ama an yacuuda inuu noqdo fi lkufri ay ila alkufri xagga gaalnimada inuu u noqdo oo u laabto waa inuu nacaa ma hadduu hore ugu sugnaan jiray inuu u laabto waa inuu nacaa haddaanu gaalnimada hore u soo marin cawdka waxaa lagu fasirayaa bimacna sayruura waa inuu karaahiyaystaa oo nacaa an yacuuda ay an yasiira inuu noqdo fi lkufri mid gaalnimo ku sugan inuu noqdo waa inuu nacayaa kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar siduu u nacaayo in dab lagu tuuro siduu u nacayo kale si la mida waa inuu u nacayaa inuu gaalnimo eh, mid ku sugan inuu noqdo ama inuu gaalnimo ku laabto waa inuu saasoo kale u nacaya xadiidkan bukhaari lama gaar noqon ee bukhaari iyo muslim labaduba waa soo wariyeenoo waa isku waafaqeen xadiidkani wuxuu tilmaamayaa oo waxyaalaha laga qaadanayo ka mida inuu iimaanku leeyahay macaan inuu leeyahay xalaawa macaankaas iimaanku leeyahay waa wuxuu ruuxu dhadhansanayo marka nooc isticaara baa ku jirta oo macaankani waa macaan uu qalbiga iyo ruuxda iyo nafta ka dareemayo yacni saas weeye sida macaanka xisigee la dareemo markaa waxa weeye dareemaha dhadhanka loogu dareemo oo kale macaan shabbahaya ayuu markaa leeyahay iimaanku macaankaasna wuxuu keensanayaa inay taacada iyo cibaadadu u macaanaato ruuxa cibaadadiibaa u macaanaanaysa ya waxa uu ruuxu aadka u jeceliyay waa isku ilaawaa marka wax alla wixii kaloo dhan waa kaga mashquulayaa lahaa axaadiisu min dikraaka tashhaluha can alsharaabi wa tulhiiha can izaadi yani waxa weeye cunistii iyo cabbitaankii baa dhici karta inuu ku ilaawo marka waa inuu taacadii macaansado dhibta taacada iyo cibaadadu leedahayna u dulqaato u sabro dhibaatadaasi ma dareemaayo wuxuu ku ilaawayaa yacni macaansiga cibaadada u macaansanayo xataa mashaqada iyo dhibaatada haleelaysa wuxuu xasuusanayaa sawaabka iyo ajarka uu ka helayo sidaas aawadeed yacni markaa dhib kuma aha dhib u dareemi maayo dhib uma dareemayo waa macaansanaya waxay keensanaysaa xalaawada iimaanku in markaa cibaadadii uu firinfircoonaado waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat lilcibaadati alacdaa'u haddii hanuunku qalbi dego xubnuhu waxay u firinfircoonaadaan cibaadadu u firfircoonaadaan saddexdaa khasla waa maxay waa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeclaadaa cid kaloo dhanba oo yaga u jacayl bataa mimaa siwaahumaa mimaa baa la yidhi oo miman lama odhan bay culammada qaarkood yidhaahdeen waa si ay u cammimto wixii caqliga lahaa iyo waxaan caqliga lahayn mid walba oo waxaa soo gelaya ehelkii waxaa soo gelaya dadkii waxaa soo gelaya naftii waxaa kaloo soo gelaya xoolihiisii baa soo gelaya wax kasta waa inu uga jacayl bataa ilaah iyo rasuulkiisa xubbigan waxay yidhahdeen culammadu in badanoo ka midi waxa weeye waa alxub alcaqli ama waa maxaba alcaqliya maxabada caqliga loo nisbeeyey weeye xubbigii tabiiciga ahaa maaha xubbiga tabiiciga ah loogama jeedo ee maxabada caqligaa baa looga jeeda maxabada caqliga waa maxay sida marka waxaa weeye baydaawi iyo culamo kaleba ay ku fasireen qaarna ay ka soo qaateenba waa ihaaru maa yaqtadii alcaqlu rujxaana waa in la doorbido wuxuu caqligu keensanayo inuu miisaan badan yahy kaas in la doorbido ayaa markaa laga tilmaamaya maxabada walow hawada haba khilaafabe yacani waxaa dhici karta shaygii dabci ahaan naftu inay si u yara kahanayso dhibtiis haddana waxa weeye si kalena waa u jecel yihin ruuxa markaa xanuunsanaya waxaa dhici karta dawo markaa dhib ku ah in lagu dawaynayo ama aad u qadhaadh isna qadhaadhka aad buu u necab yihi isagoo qadhaadhkii neceb ayuu haddana dawadii cabbayaa inuu ku dawoobo jacaylku jecel yahay daraaddeed tusaale kale ruuxa markaa waxaa gangari uu ku dhacay oo xubin xubnihiisa ka mida markaa uu ku dhacay atta'aakul waxay ku yidhaahdaan biluga alcarabiya ama gengari marka waxaan ah, lagu itlaaqo waxaa la yidhi salaamadaadu waxay ku jirtaa in xubintan kharribantay la jaro si aan markaa xanuunkaasi u tafinoo sare ugu raacin oo dee adiga marka aanu ku galaafanba addinkiisa inuu qabo waa jecel yaho addinkiisii uu u joogo laakiin maadaama markaa loo sheegay in dhib ka badan uga imanayso isagoo jecel adinkiisii ayaa haddana wuxuu ka sii jeclaaday sida salaamada ay ugu jirto ee la door bidayo mid dadka aqoonta u ay door bidayaan markaasu wuxuu waafaqayaa in addinkiisa la gooyo oo meesha dhibaatadu ku sugan tahay meel ka sokaysa laga jaro si marka waxa weyaan yani dhibta ay u raacdo aynu uga soo hadhin markaasuu odhanaya jara hadda maaragta maxabbadii caqliga ahayd waa jirtaa laakiin waxa weeye dee marka hore naftu way karaahiyaysanaysaa nooc ku riyaa ku jira daacadii waa dhici kartaa in naftu marka waxa weyaan yani mashaqada ay karaahiyaysato laakiin waxay ka doorbidaysaa taacada wanaagga ku sugan taasay ka doorbidaysaa uguna dulqaadanaysa iyadoo nafti marka waxan ay kahanaysana ayuu haddana qofkii jeclaanaya ya kutiba calaykum alqitaalu wahuwa huwa kurhun lakum haddana jihaadkii mu'miniinta waa jeclaanayaan hadda maaragtaa wa xufat iljannatu bilmakaarih jannadii waxaa lagu geedaamo lagu wareejiyey waxa naftu kahanayso waa mashaqada iyo dhibaatada ay leedahay daraaddeed ayaa lagu geedaa shayga labaad wuxuu yahay waa inuu markaa cidda uu jeclaanayo u jeclaadaa ilaahay dartii ciddii maxabba dabiiciya uu jeclaa waa jirtaa oo lama laha maxabbada dabiicigu naftaada ha ka tagto bale waxaa jiri karta maxabbo shahwe ah masalanoo kale ninkii muslimkaa waxaa loo banneeyey gabadh kitaabiyada inuu guursado ama yahuudiyada ama nasraaniyada haddii ay tahay mid zina ka dhowrsoon waa shay bannaan ha laga fiicnaado laakiin waa shay bannaan waa jeclaanayaa haddana waxa weeye markaa noocii jacaylkii la diidayey ma aha waayo xubbigani waa xubbu shahwa weeye ma aha xubbigii marka waxa weeyaan yani la diidayey laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulah noocii ma noqonayo wajacala baynakum mawaddatan wa raxma marka nooc mawaddahi kolle waa imanaysaa laakiin waa xubu shahwa kaas marka xubbigii xubbu ikhtiyaarka ahaa ee kasabiga ahaa ee la kasbanayey waa kan markaa uu ruuxu u jeclaanayo cidduu jeclaanayo ilaahay dartii u jeclaanayo oo markuu allah jeclaaday ayuu cidda daacadiisa ku fiican oo dhan buu jeclaanaya marka waa inuu malaa'igta ilaahay jeclaadaa waa inuu nebiyada ilaahay jeclaadaa waa inuu mu'miniintoo dhan jeclaadaa mu'miniintoo dhan waa inuu jeclaadaa rag iyo dumarba shayga saddexaad waa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allaahu minhu kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar ziyaadada riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay inuu gaal noqdo waa inuu u nacaa sida markaa uu u necab yahay in dab lagu tuuro saddexdaa umuurood hadduu dhammaystiro oo gaalnimadana aad u necbaado ghaayat albugdi nacaybkii kama dambaysta ahaa ya ilaahay iyo rasuulkiisana u jacayl bato cid kaloo dhanba iyaga ka jeclaado cid kastuu jeclaanayana u jeclaanaya liajli illaah inuu macaankii iimaanka helay ayay noqonaysa macaankii iimaanka inuu helay bay noqonaysa jacaylku haddaba ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay waxaa ka dhalanaya inuu adeeco qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah waxaad ku tidhaahdaa haddaa markaad tihiin qaar ilaahay jecel aniga i raaca haddaa i raacdaan allah waa idin jeclaanaya marka daliilulmaxabba waa raacista nebiga la raaco la ateeca weeye kayfa tacsil ilaaha wa anta tudiru xubbahu lacamri ina dalika fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu yacni sidaad ilaaha xabiibkaa u caasiyaysa adoo muujisanaya ama sheeganaya jacaylkiisa hadduu jacaylkaagu dhab ahaan lahaa waad ateeci lahayd waayo ka cid jecel cidduu jecel yahay waa ateecaa waa maqlaa oo yaga ayuu raacaa halkan maadaama la yidhi an yakuuna allahu wa rasuuluhu axabba ilayhi axabba ilayhi mima siwaahuma waxaa markaa loo ifraadiyey tafdiil weeyo yacni maadaama uu markaa yahay mid waxa weeye markaa axabba markaa mid markaa mujarad ka ah mid waxa weeye ka maran yacni marka al ka maran maadaama uu yahay waxaa loo laazimay ifraad baa loo laazimay wa in limankuurin yudaf aw jurida ulzima tadkiiran wa an yuwaxada marka waxa weeye saasaa markaa loo yidhi axabu yani markaa loo yidhi xadiidka saddexaad can cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal bukhaari wuxuu ka soo wariyey cubaadata bnu saamit in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalama qaala uu yidhi baayicuunii cala an laa tushrikuu biallaahi shay'a yacni ila heshiiyo ballan ila gala ila ballama mubaayacadu waa maxay waa mucaahado waa ballan nebiga calayhi salaatu wasalaam lala gelay weyi baayicuunii ila ballama nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam waxay igula ballantaan calaa anlaa tushrikuu billaahi shay'an inaydaan ilaahay waxba la wadaajinin oo cidaa ugu shariig yeeshaan oo wuxuu la gaarka yahay la siisaan inayna jirin oo taasi aynay dhicin ballan sidaa igula gala walaa tasriquu iyo inaydaan waxba xadin ballan igula gala nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam walaa tasnuu iyo inaydaan sinaysan oo yacni markaa cid aydan xaaraan ugu tegin ballan igula gala zina inaa ka madhnaataan tuugana ka madhnaataan ballan igula gala walaa taqtuluu awlaadakum iyo inaydan ubadkiinna dilin ballan igula gala cid ubadkiinna ka mida inaydaan dilin ama lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaane ballan igula gala oo igula ballama walaa ta'tuu bibuhtaanin iyo inaydaan la iman been abuur been abuurkaasoo taftaruunahu aad been abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna dhexdooda aa ka been abuuranaysaan wa arjulikum iyo lugihiinna dhexdooda aa ka been abuuranaysaan inaydaan wax been abuurana la imanin ballan igula gala walaa tacsuu fii macruuf iyo inaydaan caasiyin wax markaa san oo wanaagsan inaydaan khilaafinoo caasiyin taana ballan iigula gala riwaayaadka qaarkood walaa tacsuunii fii macruuf ayaa markaa ku soo aroortay kitaabkanna markaa nusakha qaarkood baa sidaa qorayey inaydaan igu caasiyin oo igu khilaafin wax macruuf oo san oo wanaagsan hadday tahay wax wanaagsan in la sameeyo iyo hadday tahay wax xun in laga tago mid walba faman wafaa ku kastoo oofiya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay oo sidaa dhammaystira fa ajruhu cala allaah ajarkiisa ilaahay baa isku waajibiyo u ballanqaaday ajarkiisa kii sidaa dhammaystiro dhammaystiroo oo siday tahay uga soo baxa ballankaa ilaahay baa ajar siinaya ajarkiisana u ballan ballanqaaday waman asaaba min dalika ku kastoo asiiba oo haleela min daalika ashyaada lasoo sheegay xaalay ka mid tahay shay-an yacni wax markaa yacni la yimaada yacni shay ka mida markaa ashyaadaas min daalika waxay sifo ka ahayd shay-an waa laga soo hormariyey xaal shayga soo socdaa min daalika madkuurka lasoo sheegay ka mid yahay kii asiiba oo la yimaada shay-an wax la yimaada waa shay ashyaadaa ka mida ayuu ku dhacay oo khilaafay fa cuuqiba dabeedna la ciqaabo fi fidunya adduunyada gudaheeda lagu ciqaabo oo cuquubo xad ah laga jaro waxbuu xaday deedna gacantaa la gooyey wuu sinaystay xadkii zinada laga jaray fa huwa kafaaratun lah yacnii ciqaabkaa la ciqaabay baa u kafaaro ahoo dembi daadin u ah kafaara maxaa loo jeedaa dembi daadin bay u tahoo yacni dembigii baa lagaga dhaafayaa taas dembiga uu la yimi mukhaalafada iyo cisyaanka ayaa lagaga dhaafaya waman asaaba ku kastoo asiiba ama haleela min daalika madkuurka la soo sheegay xaaluu ka mid yahay shay-an wax markaa la yimaado asiiba bimacnaa wuxuu khilaafay ballankii wax ka mida markaasuu shay dembiya ku dhacay shay xaaraan uu sameeyey oo markaa waxa weeye uu ku dhacay uma satarahu allaahu caza wajal intaa dabadeedna ilaahay baa u xilqariyo asturay oo aan kashifin oo warkiisii ma gaadhin madaxdiiyo xad lagama jarin fa huwa ila allaah xagga ilaahay baa xukunkiisu ahaaday ay fa xukmuhu ila allaah xagga ilaahay buu ahaaday in shaa cafaa canhu hadduu ilaahay doono waa cafinayaayo waa u dhaafayaa wa in shaaa caaqabahu hadduu ilaahay doonana waa ciqaabayaa wa taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa fabaayacnaahu calaa daalik cubaadat bnu saamit wuxuu yidhi saasaannu nebiga calayhi asalaatu wasalaam baycadii aannu kula gallay oo kula mubaayactannay oo baycadaa iyo ballankaa saasaannu kula gallay oo kula ballanno xadiiskani waa xadiis weyn waxaanu ka warramayaa baycada nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada la galay baycadan mid shabahdana wuxuu la galay dumarka ayuu la galay halkan markaa ragga ayuu kula baayactamay oo baycada markaa kula galay oo xadiisku markaa uu sheegayaa in dumarka sidaasoo kale lagula baayactamayna waxaa sheegaya aayaadkii aakhirka suuratlmumtaxina ku sugnaa ayaa sheegayey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada caynkan oo kale ah rag iyo dumarba waa ka qaaday waxaana ballankaa ugu horreeya nebigu kula ballamaayo dadka inaynay ilaahay u shariig yeelinoo waxba la wadaajin ya oo tawxiid la yimaadaan shirki wax la yidhahdo waa in layska ilaaliyo kiisa yacni weynaanshaha badan iyo ka ka yarba ashirkul akbar iyo shirkul labada mid walba waa in laga fogaado layska jiraa aan idhahay marnaba loo shariig yeelin sidaas yada ah ayaa laga qaadanaya marka waa in tawxiidkii lala yimaadaa oo gaalnimo markaa la yska ilaaliyaa oo ilaahay inuu waaxid yahay la ictiqaadiyaa keligii u yahay oo aanu markaa waxa weeye mutacadid aanu ahayn oo aanu tajazu'inoo qaybqaybsamin oo aanu markaa waxa waxaweye mid cadad u saaxiiba aanu ahayn ee uu yahay axad qul huwa allaahu axad daat ahaantiisana keli u yahay walad iyo waalidtoonna inaanu lahayn iyo saaxiibo cid shabbahdaana jirin inuu afcaashiisa la keli yahay cidi ayna la wadaagin inuu sifaadkiisa iyo asmaadiisa la keli yahay cid ilaahay shabbahdaa aynay jirin inuu cibaadadana keligii xaq u leeyahay keligii la caabudo oo shirkul akbar iyo shirkul asgar yacni mid walba la yska jiro taasi waxa weeye waa mas'alatu almasaa'il waa aslu lusuul waa asalkii asallada waa masaladii masalooyinka waa asaaskii guud ee ay markaa diintoo dhammi ku binaysnayd wey shayga labaad wuxuu kula baayactamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaynay tuugannimo la iman aynay waxba xadin inaynay sinaysan inaynay ubadkooda laynin ubadkana in la dilaa dee waa arrin markaa aan bannaanayn oo xaaraana weeye waxaana jiri jirtay waagii hore qabla alislaam islaamnimada ka hor inay gaaladii carbeedlayn jireen hablaha ay dili jireen oo xabaal noololin jireen walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq ubadkiinna ha dilina faqri markaa jira aawadii ha u dilina walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq ubadkiinna ha dilina faqri aan markaa joogin oo aa ka baqaysaan aawadiina ha u dilina marka qaarkoodna waxay u dili jireen hablaha khawfan min alcaar baqasho ay ka baqayaan ceeb ay ka baqayaan bay u dili jireen marka aqoon darra weeye marka in la dilaa ubadka ma bannaana waxaanay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay markaas soo gelaysaa qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm yacnii ilaahay waxa uu sheegay way khasaareenoo waa guuldarraysteen kuwa ubadkooda aqoondarrada ku laynaya waa guuldarraysteen ilmihii markuu uurka ku jira laftiisa in la dilo ma aha waa inta noocaasa qudheeda markaa layska jiraa oo haddii ilmihii isagoo uurka ku jira la soo tuuroo la soo rido una noqday naf la abuuray oo ruux la geshay dee waxay noqonaysaa naf baa la dilay marka waxay ku jirtaa dee cumuumka nahyigay ku jirtaa in la dilaa ma bannaana yaynay ahaanba mid debadda timiye laakiinba mar haddii naf la geshay dee xurmadii markaa waxa weeye qof nool xurmadii buu leeyahay waana macsuum in la dhowro la ilaaliyo ayaana markaa waajib ah waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood dumarka qaarkood iyagoo uur leh oo ay xoogaa tabcaan yihiin oo aynay soomi karaynin dhakhaatiirtiiyo dadkuba ay ku odhanayaan waxa weeye ma soomi karay karaysiida ha soomin yacni marka ay sidaa ku odhanayaan ramadaantii ayay odhanayaan maana afuri kara markaasaa waxaa laga yaabaa inay markaa khasabto nafteeda oo iyadoo tabcaan oo aan soomi karaynin inay soonto hadday soomi karayso asalku waa inay soontaa waajib bay ku tahay laakiin hadday xaaladdeeda ka muuqato inaynay soomi karayn oo ilmihii halis gelaayo xaaladda noocaasa dee inay ilmihii halis gelisa ma ah ya marka qaar baa inta looga taag waayey ayay deedna soomaan hadhow baa ilmuhu soo duulaa gaajada soo riddaa dee waa ubadkii oo la dilayay soo gelaysa qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm ya waataa ilaahay yidhi taa ilahay yidhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq mafhuumkan mafhuumu cillaha lagama qaadanayo mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo waayo waxaa la ogsoon yahay haddii wasfigu ku yimaado cala sabiil haalib sidii haalibka ahayd hadduu ku yimaado ama si waaqica waafaqsan hadduu ku yimaado laa mafhuuma lahu wax mafhuuma ma leh xaaladdii joogtaa la nasgareey mafhuum mukhaalafo lagama qaadanayo sida macruufka sida macruufka lagama qaadanayo mafhuum mukhaalafo suuro labaad waxa dhacdo dadka qaarkood inantoo kale haddii markaa waxaweeye ay dhacdo inay si xaaraana caloosheeda ay wax u galaan oo cid marka ay la kulantay oo ay markaa xaaraan isugu tageen haddii uu markaa ilmo calool galo ilmahaasoo kale dadka qaarkood waxa dhacda inay dilaan waxay soo gelaysaa walaa taqtulu awlaadakum ubadkiinna hallaynina laynina marka saas aawadeed waa arrin xaaraanaan bannaanayn yacni arrinaan bannaanayn weeye waa in taasna aad iyo aad laysaga jiraan wuxuu kaloo ballan kaga qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam in been abuur aynay la imanin walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum waarjulikum been abuurkan maxaa loo jeedaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen been abuurkan waxaa loo jeedaa oo laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamaya zino bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa qadaf zino cid lagu gano bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa in waxaweeye gabadhii ilmo aan ninku dhalin oo markaa waxaweeye markaa ama si xaaraana caloosha ku galay ama wax la mida inay markaa waxa weeye la timaaddo ta noocaasa laga tilmaamaya ninkuna saas si laeg waa samayn karaa taasoo kale inuu isaguna markaa waxa yani markaa zina sameeyo yani markaa ayaa laga tilmaamaya bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa soo gelayaa isku dirka iyo xanta iyo ashyaadaas culamada qaar waxay intaba caan bay ku tahay waxyaalaha akhlaaqdae xunxunoo dhan baa soo gelaya hadday zina tahay hadday zina cid lagu gano tahay hadday been abuurka tahay hadday markaa tahay waxa weeye qadafkii zinada lagu ganaayay hadday tahay kullu dalika waxay soo gelayaan walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum arjulikum walaa tacsuu fii macruuf kani waa caam oo ashyaadii oo dhan waa markaa cammimaya wax wanaagsan waa inaydan ku caasiin oo markaa cisyaan aydan la iman a caasiyaysaan shay wanaagsan wax kastoo waajiba waa in lala yimaadaa wax kastoo xaaraana waa in laga tagaa xaaraantii in laga tagaa waa macruuf waajibkii in lala yimaadaana waa macruuf marka walaa tacsuu fii macruuf marka ciddii haddaba oofisa oo ballankaa ka soo baxda ilaahay baa ajarkiisa ballan qaaday oo xagga ilaahay baa ajarkiisa ka helaya fa ajruhu cala allahna waxaa loo yidhi dee waxa weeye inay markaa tahay wacdi muxaqaq ah oo aan baaqanayn yani markaas sidaas inay ayaa laga tilmaamaya ilaahay inuu isku waajibiyey tafadulan waa ixsaanan inuu isugu waajibiyey yani markaa waxa weeye inuu saa isugu waajibiye macnuhu dhacay kii haddaba gefe oo markaa wax ka mida dunuubtaa la yimaada yacni dembiyada ka sokeeya gaalnimada oo adduunyada lagu ciqaabo kafaaray u noqonaysa marka lafdigu waa caame waman asaaba min dalika shay'an duuna ashirki alakbar shirkulakbar waa in lagu qaydaa wixii ka sokeeya inay tahay oo waxaa khasiisaysa aayadda ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay marnaba dhaafi maayo in laga gaaloobo gaalnimo ciddii ku dhimataa ilaahay kama dhaafayo yacni ciqaab markaa lagu ciqaabayna ruuxa kafaare u noqon maayo man baddala diinahu faqtuluuh haddiiba la dilay oo xaddu ridda loo dilay dee kafaaro u noqon mayso marka waxaa loo jeedaa dunuubtii ka sokaysay gaalnimadaa loo jeedaa shay-an ay shay-an duuna shirki alakbar ayaa laga tilmaamaya haddii adduunyada lagu ciqaabay xadkaa laga jaray baa kafaaro u noqonaya fa huwa kafaaratu lah dembi daadin buu u noqonaya dembigii lagaga dhaafay alxuduudu kafaaraatu liahliha xuduuddu waxay u tahay kafaaraad bay ehelkeeda u tahay amaa xadiiska la soo wariyey oo sheegaaya laa adri alxuduudu kafaaraatun liahliha am laa ma garanaayo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadadku inay kafaara u yihiin iyo dembidaadin cidda u ehelka ah iyo inaynay u ahayn ma kala garanayo xadiiska sidaa sheegaye lagu soo wariyey waa sugan yahaye waa xadiiskaasi wuxuu noqonayaa intaan nebiga la ogeysiin calayhi salaatu wasalaam inay xuduuddu kafaaro noqonayso kanaa dembeeyey marka kaa waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay intaan nebiga la ogeysiin arrinkan oo aan loo sheegin inay xuduuddu kafaara u noqonayso ka hor buu nebigu yidhi ma kala ogi marka uu yidhi markii dambe loo kala sheegayna waa kaasoo waa caddeeyey oo waa sheegay kii haddaba markaa dembi ka mida dembiyada ku dhaca oo aan xadkii laga jarin oo ilaahay u xilqariyey oo imaamkii iyo qaadigii ma gaadhin warkaasi waa loo xilqariyey kamana toobad keenin amarkiisi iyo xukunkiisu xagga ilaahay buu ahaaday oo hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu ilaahay ka cafiyo hor buu jannada ka gelaya hadduu doonana ilaahay waa ku ciqaabayaa hadduu ku ciqaabana naarta ku waari maayo mar hadduu tawxiid ku dhintay dembi kastaba ha la yimaadee naarta ku waari maayo marka kan la yidhi fahuwa ila allah waxaa loo jeedaa waa kii aan ka toobadkeeni waayo allah wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxa gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa waa ciddii aan ka toobad keenin baa looga jeedaa amaa cidda ka toobad keentay itlaaqan baa loogu dhaafaya ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa waa ciddii ka toobad keentay marka aayadda suuratu nisaa waxay ku saabsan tahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay waa intaan laga toobad keenin ciddii sidaa ku dhimata iyadaan ka toobad keenin baa laga tilmaamayaa hadduu gaalnimo ku dhintana inaan laga dhaafayn haddii wax gaalnimo ka sokeeya uu ku dhintayna inuu doonista ilaahay iyo mashii'ada ilaahay hoos yaallo hadduu doonana ilaahay cafinaayo hadduu doonana uu ku cadaabayo aayadda suuratu nisaa macnaha looga jeedaa waa saas ama aayadda zumar ina allaha yakfir dunuuba jamiican waxaa loo jeedaa ciddii ka toobad keentay oo gaalnimo iyo waxa gaalnimo ka sokeeya dhammaantood dembi kastaba hadduu ruuxu ka toobad keeno towbad dhab ah oo saxiixa ah yacnii ilaahay waa u dhaafayaa towbaddana waa ka aqbalaya marka waxaa loo jeedaa waa ciddii aan ka toobad keenin baa loo jeedaa kanna laakiin hadduu ka toobad keeno ilaahay waa cafinaya waa u dhaafayaa yacni saasaan markaa kula baayactano baycada nebiga kula gallay calayhi salaatu wasalaam ayuu cibaadat bnu saamit marka uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa baycada sidaa uu nebigu kaga qaaday saxaabada ruux kastoo muslima in laga rabo ruux kastoo muslima baycadaa nebigu siduu kaga qaaday saxaabada inuu la yimaadaa lala rabaa hadduu markaa oofiyana abaalmarintii saxaabadu helayeen yaa oo jannadii raalli ahaanshihii ah wuu helayaa hadduu oofin waayana ou xad ku dhacayna xadkaa kafaara u noqonaya hadduu markaa waxaweye xad markaa uu ku dhacayo oo aan xadkii laga jarin oo loo xilqariyeyna hadduu ka toobad keeno waa laga dhaafaya haddaanu ka toobad toobadkeeninna mashii'ada ilaahay buu hoos yaalla hadduu doonana ilahay waa cafinaya hadduu doonana waa cadaabaya xadiiska afraad can abi bakrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi bakra saxaabiga la yidhaahdo waa nufayc ibnu alxaaris saxaabigii la odhan jiray weeye waa saxaabi ka mida saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi ka mida weeye saxaabada dhammaantoodna waa cuduul waa qaar lagu kalsoon yahay waayo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ammaan oo taskiyeeyey oo muhaajiriinta wuxuu ka yidhi ulaa'ika hum asaadiquun iyagu waa kuwii runta sheegayey iimaankooda inay ka run sheegayeen ayaa aayaddu ku tusinaysa ansaartana ilaahay wuxuu ka yidhi fa ulaa'ika hum almuflixuun marka waxaa loo sheegay wanaag marka ay wanaagsan yihiin lafdi caama waa lagu sheegay laakiin cid soo gudagasha yagaa ugu horreeya waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun marka waxaa laga soo warramaya ansaartii marka iyagaa ugu horreeya wax soo gudagelaaya ugu horreeya sidaas aawadeed bay saxaabadu uga daliishadeen markii sakiifatu bani saacid ay isugu tageen in markaa muhaajiriintana ilaahay ku magacaabay saadiqiin ansaartana ku magacaabay muflixiin ee lana amray in saadiqiinta macooda la ahaado wa kunuu maca asaadiqiin saas aawadeed in markaa mas-uuliyadda muhaajiriintu leedahay waatay saxaabada qaarkood ay ka deliishadeen cajaa'ibta qarnigan soo baxday waxaa ka mid a in markaa wadaad casrigan joogaa uu yidhi abibakre saxaabiga la yidhaahdaa faasiq weeye yacani waxa weye mid taacada ilaahay yacni khilaafay oo fisqi uu ku sugan yahay oo dembi kabiire abuu ah la yimi oo faasiq weeye sidaa markuu lahaana waxaa ku kallifay oo sababay xadiisuu soo wariyey ayaa markaa masale uu doonayay ka dhooqeeyey dabeedna markaasu wuxuu yidhi dee xadiisku waaba mawduuc waa been abuur oo nin cilladiisu waa maxay xadiiska bukhaari baaba soo wariyey waa xadiiska sheegaya lan yuflixa qawmun wallow amrahum duul ma liibaanayaan arrinkooda mas-uul uga dhigay qof dumara wadaadkuna wuxuu doonaya inuu yidhaahdo gabadhu way qaban kartaa xilalka guud ya oo dadka waa u talin kartaa yacni saasuu rabay xadiidkan baa markaa masaladii ka dhooqiyey xadiiskana bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey markaasuu xadiisku waa been abuur mawduuc weeye waa wadaad macruuf ah altawfiiq biyadi illaah ilaahay baa tawfiiqda haya oo nio xadiiska cilladiisu waa maxay cilladiisu waa saxaabiga abibakraa soo wariyey waa saxaabigan oo dabeedna waa faasiq saxaabigaas qadaf buu sameeyey oo mughiiratu bnu shucba raggii markaa waxaa zinada ku sheegay buu ka mid ahaa mar hadduu sidaa yahayna faasiq buu noqonayaa mar hadduu faasiq noqdona wuxuu soo wariyo lama dhegaysanayo ya waa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a waa ujeeddo xun oo sababta loo marayaana lafteedu ay xun tahay ujeeddada la rabo marka hore in lagu taqriiriyo lagu sugaa dee mid fiican maaha waa mid adilada ka hor imanaysaba xadiidkanoo keliyana maahee lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a ee adillo kaleba waa jiraan oo tilmaamaysa markaa dumarku dee inaan iyagu amarka iyo talada aynay lahayn qur'aankuba wuxuu sheegayaa dee inay raggu mudan yihiin soo maaha alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim qawaamada iyo mas-uuliyadda in raggu leeyihiin bay sheegaysa walilrijaali calayhinna daraja hadda maaragta ya kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni marka gabadha inay taxta alamri tahay ayaa ilaahay inoo sheegaya hadda maaragta dumarkii maxaa leeyahy guryihiinna waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiinna ku sugnaada xagga axaadiistii adilada dee waxaa la helayaa adilo guudo iyaduna markaa masaa'isha ka warramaysa ayaa la helaya marka arrinka ku saabsan ujeeddada uu doonaya inuu taqriiriyaa waa midaan fiicnayn dariiqa loo marayaana waxay noqotay dee saxaabigii yacni waxaad tidhaahdaa waxaweeye waa faasiq ahlusunna waljamaacana waxay qabaan kuna ijmaacsan yihiin isku waafaqeen ana asaxaabata kullahum cuduul saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dhammaantood cuduul yihiin qaar cuduul ah oo lagu kalsoon yahay oo fisqi ka maran inay markaa yihiin waayo ilaah iyo rasuulkiisi aa taskiyeeyoo ammaanay cidda ilah iyo rasuulkiisu ammaantay miyay ammaan kale u baahantay ya wa kullan wacada allaahu alxusnaa dhammaantood ilahay wuxuu ugu ballanqaaday ta wanaagga badan muhaajiriin oo dhan ilaahay wuxuu yidhi wa ulaa'ika hum alsaadiquun waa kuwa runta sheegaya saadiqiinta iimaankooda ka run sheegaya ansaartana muxuu yidhi wa ulaa'ika hum almuflixuun ya waa kuwa muflixiintee liibaanay weeye haddama aragtaa laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada ilahay baa qur'aanka ku taskiyeeyey saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiga axaadiistiisa ku ammaano ku taskiyey laa tasubuu asxaabii laa tasubuu asxaabii fawaaladii nafsii biyadih low ana axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa marka ilaahay iyo rasuulkiisa ammaanay marka ammaan waxa ugu filan ammaanta ilahay iyo rasuulkiisu ammaaneen baa ammaan ugu filan asheekh cabdulmuxsin alcabaad xafidahu allah wacaafaah wuxuu yidhi markii warkaas la sheegay jaraa'idka qaarkoodna ay qoreen sheikha hadalka yidhi waan aqaanay buu yidhi afartan sano ka baan aqaanay waan la itisaalo waan la xidhiidhay buuri warka noocaasa inaad tidhi miyay jirtaa markaasuu igu yidhi haa markaasaan ku idhi cid kaaga horraysay miyaad og tahay markaasuu yidhi maya dee inaan cidiba uga horrayn ile qarnigii shan iyo tobnaad baynu joognaa moogta afar iyo tobankii qarni ee hore axad uga horreeyey inaanu ogayn baaba ugu filaan kafaa bidalika suquutan qowlkaasi inuu markaa waxawe qowl baatila inuu yahay caddayntiisa intaasaaba ugu filan marka saas aawadeed wuxuu sheikhu markaa doonay inuu markaa arrinkii ka laabto inuu markaa ku taxdiidiyo laakiin kama noqon cafa allaahu canhu saas yada ah ayuu marka ku dhacay sheikhu daad wuxuu ka qoray risaalu ka qoray addifaac can asaxaabiyi abi bakra risaalo la yidhaahdo magaceeda ayuu ka alifay cabdimuxsin cabaad waana risaala matbuuca calaa kulli xaal waxa loo cuskanayo wadaadkaasi doonay inuu cuskadaa waxay tahay nin bay dooneen inay ku markhaati kacaan saxaabada ka mid ah dabeedna nisaabkii shahaadada ayaa dhinmay markii horena waxay islahaayeen nisaabku waa idiin dhan yahay arrinka zina marka lagu markhaati kacayo afar markaa markhaati oo mid waliba uu leeyahay anaa arkayey labada xubnoodoo isku jira baan shaahiday baa la rabaa afartaasi waa inay wada rag yihiin waa inay wada muslimiin yihiin waa inay cuduul wada yihiin waa inuu mid weliba arkayey ya labada xubnood waa inuu isku hubay zina dhab inay dhacaysiin saddex baa haddaba markhaati kacay abibakar ka mid yahay kii afraad baa yidhi waxaan arkay markii la weydiiyey maxaad aragtay wax xun baan arkay buuri halkaasuu dhaafi waaye muu odhan labada xubnood baan isku hubay wuxuu ihi wax xun baan arkay buuri wax xun baan arkay markhaatigii markaa waa jabay waxay ku tusinaysaa sida zinada sharcigu u adkeeyey mogta shahaadada ama markhaatiga zinada sida sharcigu u adkeeyey marka markii ninkaasi caynkaa yidhi oo markhaatigii halkaa jabay lugtaasi ayaa cumar saddexdii kale waa jeedlay wuxuu ka jaray jeedalka xaddulqadfi waana masale marka hore culammadu isku khilaafsan yihiin qofku hadduu shaahid yahay oo nisaabka shahaadadu dhinmo miyaa waxa weeye xadkii laga jaraya mise lagama jarayo madaahibtu waa arrinay ku kala duwan yihiin ijtihaadkii cumar wuxuu ahaa in xadka laga jarayo laakiin madaahibta qaarkood waxay kala farqinayaan qofku hadduu sabbi iyo markaa cay ahaan u yidhaahdo uun qadfi samaynaayo iska caayayo iyo hadduu markhaati ahaan ku yimaado markhaatiga tiradu ka dhimantay waayo tiradu inay ka dhimantaa wax xaggiisa ka yimi maaha waxaa dhici karta marka hore inuu markaa tiradu inay dhan tahay inuu u qabay ama markii hore uu ku waafaqay inay sidaa tahay laakiin markii dambe ama dib inuu ka shakiyey ama dib ka liicay ayay marka aqbali kartaa sidaas aawadeed yacni waxa weeye taasi waa mid ka duwan weeye marka saxaabigan wax lagu tacniyaa meesha ma taallo waxaa markaa ku filan culammadu inay dhammaan isku waafaqsanaayeen inuu cadli yahay yacni marka quruuntaa dheer ay isku waafaqsanaayeen axaadiistu soo wariyena sixaaxyada lagu warinaayo oo lagu keenaayo ya ummadduna qabuul kula kulantay taasaa markaysa waxa ku filan marka saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam waa wada cuduul saxaabiganna waa cadli saxaabada cuduulsha ah ayuu ka mid yahay cid saxaabada ka mida in tacni laga sheego iyo dhaleecayn ma aha haddayba dhacdo saxaabada qaarkood inay dembaabaan ila macsuumiin afraaddoodu ma ahee waxa weeye way ka toobad keenaan xaaladdoodu way wanaagsanaataa yacni waxa weeye alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya waxay ku dambeeyaan marka waxa wanaagga ayay markaa ku dambeeyaan ama xadkaa laga jaraa markaasaa dabeedna xadku kafaara u noqdaan yani saasoo kale ama marmarka waxaweeye ay ka toobad keenaan markaasaa xaaladoodu waxay ku dambaysaa wanaag siday markaa culammada muxaqiqiintii tilmaamaan sidaas yadaa weeye sidaas yada ah weeye khilaafka usuuliyiinta qaarkood ay soo naqliyaan oo ay sheegaan oo ku saabsan saxaabada cadaaladooda inay niqaash geliyaan yani khilaafkaasi waa khayru muctabar waa midaan la ictibaarinayn mid la cuskanayo ma aha ictiqaadkii ahlusunnati waljamacana waa khilaafsan yahay in marka waxa weye wax lagu dhisa ma aha waqtiyada qaarkood in aan soo naqliyey waa jirtaa khilaafkaas aan soo naqliyey marka waxa weeye laakiin khilaafka caynkaasa waxa weye waa in marka laga saaraa eh, mas'alada waana in marka waxa weeye sida marka ictiqaadu ahlisunnati waljamaca yahay waa in marka la ictiqaadiyaa la rumeeyaa oo saas yadaa la qaataa khilaafkaana aan dhig loo dhigin yani marka usuuliyiinta qaarkood ay soo aroorinayaan sida saxdahay saas yadaa weeye qaala wuxuu ihi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar abii bakra waxa uu yidhi ilaahay ha ka raalli noqdee samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayo ayaan maqlay ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqatil walmaqtulu fi nnaar ida altaqa almuslimaani hadday kulmaan labada muslim bisayfayhimaa labadooda seefood xaalay ku dheehan yihiin ay kulmaan faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ka wax dila iyo ka la dilaa labada mid walba naartuu ku sugan yahay waxaa loo jeedaa sababta ficilkaasuu naarta ku gelayaa labada seefood bay ku kulmeenna waxaa laga tilmaamayaa inay dagaallamaan inay rabeen fa qultu yaa rasuula allah abuubakar wuxuu yidhi waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow haada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul haada alqaatilu kan oo alqaatilu ka wax dilay ahi ay amruhu daahir arrinkiisu waa muuqdaa waxa uu naarta ku gelayaa dil xaqdarra ayuu sameeyey marka arrinkiisu waa muuqdaa famaa baalu lmaqtuul kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay yacnii sababta kan la dilay uu naarta ku gelayaa maxay tahay baa macnuhu u dhacaya qaala innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innahu kaana xariisan wuxuu ahaa mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibi inuu saaxiibkii dilo ayuu ku dadaalayey oo doonayey maadaama uu saaxiibkii doonaayay inuu dilo sababtaasuu isaguna naarta ku gelayaa go'aanka uu arrinkaa go'aansaday ee u doonay ee ku dadaalay ayuu naarta ku gelaya riwaayo kale waxay sheegaysaa oo saxiixa ku sugani innahu araada qatla saaxibih wuxuu doonay dilka saaxiibkii uu dilaayo ayuu doonay marka iraada riwaayada kalena ay sheegaysa xadiiska bukhaari lama gaar noqone muslimna waa la soo wariyey saxaabigan abibakra nufayc ibnulxaaris markii dagaalkii cali iyo saxaabada qaarkood dhex maray uu dhacaayey ayaa waxay kulmeen alaxnaf ibnu qays markaasuu weydiiyey axnaf oo yidhi xaggaad ku socotaa wuxuu yidhi cali baan doonayaa inaan u gargaaro u hiiliyo markaasuu yidhi maye sidaa ha samaynin ka fogow dagaalka waayo nebiga waxaan ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar xadiidkuu u sheegay axnaf ibnu qays waa laabtay dib buu uga noqday kadib buu haddana mar dambe ayuu markaa sidii ku qanci waayey oo is kani waa ka duwan yahay dabeed markii dambe dagaalkii waa galay oo safka cali ayuu markii dambe ka dagaal galay laakiin markii hore waa laabtay oo xadiiska u sheegay abii bakar markaa wuxuu qabay in dagaalka muslimkaba laga fogaado cumuumka xadiiskaasi uu caamka yahay daraaddeed laakiin cumuumka nowcan maa takhsiis baa galo buqaadda in lala dagaalamo imaamku la dagaalamo ta noocaas iyadu way ka hadhan tahay wa in taa'ifataani min almu'miniina qatataluu fa aslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa cala alukhra faqaatiluu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illaah marka buqaaddii imaamku inuu la dagaalamaa waxay u tahay arrin mashruucay u tahay oo ilaahay waxau yidhi haddii ay markaa midibaqii la timaaddo xadgudub la timaaddo faqaatiluu latii tabqii tii xadgudubtay la diriroo la dagaalama xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa xukunka ilaahay ay u soo noqonayso dee wax ruuxa u sababaya inuu markaa dembi ku mutaysto ama naar ku galana dee sharcan la amri maayo marba hadduu sharcigu amray oo ilaahay qur'aankiisa ku amray kaasi markaa mid ay naar lagu mudanayo inaanu ahayn ayaa la garanay mid naar lagu mudanayo inaanu ahayn ayaa la garanay calaa haadaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa cumuumka xadiidka waxa khaas yeelay oo khasisoo wax ka reebay aayadda qur'aanka abaa ah khasiistay sidaas yada abaa ah macnuhu noqonaya mid labaad waa jirtaayo ruuxa hororka ah ee ku soo weerara ee naftaada kuugu yimaada inaad naftaada ka daafacdo ee ta noocaasina iyaduna way bannaanta ama naftaadu kugu soo weeraray ama markaa xoolahaagu kugu soo weeraray ama markaa waxa weeye yacni caarkaaga ayuu kugu soo weeraray ama xaaskaaga ama markaa waxa weeye waxa la midka waatii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin weydiiyo ku yidhi waxaad ka warrantaa hadduu nin ii yimaado isagoo doonaayo xoolahayga inuu iga qaado qaala falaa tucطihi maalak wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolahaaga ha siinin qaala ara'ayta in qaatalanii waxaad ka warrantaa hadduu igula dagaalamo qaala faqaatilhu la dagaalan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam qaala ara'ayta in qatalanii waxaad ka warrantaa hadduu i dilo qaala fa anta shahiid waxaad tahay buu ihi shahiid baa tahay qaala ara'ayta in qataltuhu waxaad ka warrantaa haddaan dilo oo difaacii aan iska daafacayay haddaan ku dilo ka warran qaala huwa fi nnaar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naartuu gelayaa oo waa ahlu naar marka taana waxaa laga qaadanayaa horarkana nafta in laga daafacayo walow muslimba ha ahaado ee hadduu markaa ku soo weeraro oo naftaada ama markaa waxa weeye caarkaaga ama ehelkaaga ama xoolahaaga uu kugu yimaado nafta inaad ka daafacayso laakiin dawaabid ba iyada lafteedu leedahoo marka nafta laga daafacayo waa in markaa lagu daafacaa bilashali falashal waxba wuxuu ka yar yahay oo qadar yar hadduu ku tegi karo wax yar ka badan loo isticmaali maayo ya yacni markaa ka badan looma isticmaalayo hadduu ku tegaayo inaad bajiso hadduu ku tegayo aad u cabbaysatoad bajiso intaa hadduu ku tegayo u dhaafi mayse ya ama aad marka waxa weeye ka dul rido intaa hadduu ku tegayo inaad wax ku dhufataa kuuma bannaana haddaanu intaa ku tegayn oo inaad marka waxa weeye intaa aad sii dhaafto marka ay u baahatana way kuu bannaantah marka shayba shaygu ka yar yahay intuu ku tegayo wax ka badan looma dhaafayo waxaa la mid a marka kan bukaadda laftooda marka lala dagaalamayo markuu dagaalka gabo ama cararo ama dhaawacmo ama wax la a yacni marka lama dhaawac tirayo ka carare lama eryanayo yacni ka carara lama eryanayo lama sii dabagelayo hadduu dhaawacmo ama dagaalkii gabo ama wax la mid a yacni waxa weeye xaalka noocaas ah ama markaa dagaalkii uu joojiyo looma sii dhaafayo haddii kale waxay noqonaysaa xadgudub in lagu dhacay noqonaysa saas aawadeed baa cali bnu abi taalib markii uu la dagaalamayey qolyihii kale markaa bukaadda ahaa uu la dagaalamayey waa kii dhawaaqee markii ciidankii markaa ay waxa weeye xoogaa marka ay jabeen ayuu marka ku yidhi qof dhaawaca ah, ha dhaawac tirina mid carara ha eryannina midaa qabataan ha dilina saas iyadaa buu iclaamiyey marka qawaaciddu waxay saasay leedahay baabkanna waa muqaatalo marka laga hadlaayo dafcu saa'ilka horarka in la iska daafaco yaa waxaynu ka hadlaynaa horar muslima ayaynu ka hadlaynaa yacni ka gaalkii dee hadduu markaa waxa tacaddi kale la yimaado kuna soo weeraro dee markii horaaba marka waxawayan xarbi markuu yahay u dhiiggiisu marka isaga bannaanaa isagu waa baab kale oo dee baab jihaad buu marka isagaa gelaya yacni isagu waa ka duwan yahay gaal laakiin muslim baynu ka hadlayna muslimka marka lala dagaalamayo yacni waxa weeye ara'ayta in qaatalanii qaala faqaatilhu hadduu ila dirira ka warran adna la diriroo la dagaalan muqaatala waa maxay waa mufaacalo mufaacaladu maxay faa'iidaynaysa inta qitaalku xaggiisa ka dhacaayaad adna markaa la imanaysaa samaynaysa qaatala yacni waa isla dirireen bay noqonaysa waxa weeye waa mushaarakatu alfaaciliyati waalmafcuuliya waxaa la wadaagayaa faacilnimada iyo mafcuulnimada mid walibana waa dagaalamayaa mid walina waa lala dagaalamaya marka macnaheedu waxay tahay faqtulhu iyo faqaatilhu baa farqi u dhaxeeya faqtulhu waa maxay dil oo dilkiisaa loo qastayaa faqaatilhuna waa maxay waa la dagaalan intuu kula dagaalamayo la dagaalan intuu dagaalka wado ayuunbaad adna la wadaysaa yacni waxa markaa nooca uu dagaalka ku wadana wax ka weyn uma isticmaalaysa masalan oo kale wuxuu ku dagaalamayaa haddii ay tahay oo kugu soo weeraray yacni buri iyo wax la mida markaa ay tahay dee markiiba wax nafta kaa goynaya markaa waxawa ma situ sidaas aawadeed yani waxa weeye hadduu bajintiiyo waxaa ku tegi waayo waxaa ku filan markaa addinka iyo meelahaas inaad kaga dhufato oo meelaan halis ahayn ee laakiin shaqadii unuu gabayo dee uu waday ayaa ku filan markaa dee intaa markaa u dhaafi mayse intaa dee markaa u dhaafi marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa markaa dhibtiisu kaaga baaqanayso ayuunbaa ku bannaan laakiin hadday keensato nafta inaad ka goyso oo wax ka sokeeye uu ku tegi waayo xaaladda noocaasa naftii inaad ka goyso dembi kuma qabtid isaguna mag ma leh wax alla wax qaana oo uu leeyahay ma jirto waatii xadiis kale laba saxaabi ay isdileen dabeedna midkood baa ka kala qaniinay markuu qaniinay ayaa kii kale gacantuu ka qaniinu xoog u soo dhufta dhufashaduu sidaa u soo dhuftaa ilkaha qaar soo raaceen ya yacani xoogga uu haystay iyo xoogga ninkani markaa uu lahaa daraaddeed dhufashadii uu soo dhuftay baa ilkii qaar soo raacay markii dambe ayuu wuxuu doonay ninkii ilkuu ka dhaceen dee in ilkihiisii loo xaqo ayay dooneen nebiga isula yimaadeen calayhi salaatu wassalaam markay nebiga isula yimaadeen ayaa nebigu wuxuu ku yidhi ayadacu yadahu fii fiika taqdimuha kamaa yaqdimu alfaxlu haddaanu soo dhufan lahayn gacantiisa ma afkaagu u daayaa gacantiisa ma afkaagu u daayaa oo aad u qaniinayso u cunayso sida marka awrku wax u qaniino oo kale laa diyata lak qaan ma lihin wax ka soo qaad male ninkani waxa weeyaan wuxuu u soo dhuftay gacantiisan si ugala soo baxo marka dhufashada uu soo dhuftay maadaama marka waxa weye ilkahaasi ay ku dhaceen waxay noqonaysaa inaan marka waxawe qaan aynay lahayn marka waxa weeye taasna sidaas yadaa weeye culammaduna waxay yidhaahdaan maa tarataba calaa ma'duunin yacni falaa damaana lah wixii waxa weeye markaa ka tartiibsama calaa ma'duunin shay la idmay idni mutlaqa oo sii daysan la idmay wax markaa qaandhawa ma leh wax qaandhawa ma leh idan sii daysan waxa laga ixtiraasayaa waxyaalaha markaa waxa weeye idankoodu sabab gaara ay ku timi aynay sideeda u sii daysnayn sida ruuxii mudarka ahaa ee naftu ay qabsatay ee is yidhi waxa weeye gaajaad u dhimanaysaa ee maalulghayr xoolo cid kale leeyihiin buu cunay oo naftiisii ku badbaadinayay idan mutlaqoo sii daysan ma aha naftaada ku badbaadi markaad ku badbaadisana qaandhow oo maalul khayr weeye dee iska qaandhow marka idan mutlaqa laakiin wixii la idmo yacni markaa qaan yacni saas yada ayaanu isaguna u yeelan qaacide ayay marka culammadu ku sheegaan xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a dilka qofka muslimka dagaalka dadka muslimiinta lala dagaalamo sha'nigoodu sida u weyn yahay iyo sida naar in loogu gelaayo waxyaalaha laga reebay marka laga soo reebo ayaa laga qaadanaya marka in aad iyo aad laysaga jiro laysaga ilaaliyo waa laga daliishanaya waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid a kii markaa wax dilay iyo kii la dilay labaduba in laynoo sheegay naarta inay gelayaan ha kala dembi bataan siday u mutaysanayaanna ha kala miisaan badato laakiin asal ahaan mid walba wuxuu markaa ku gelayaa ficilkiisaas naarta ku gelaya oo kani isagu haddiiba la dilay oo aanu isagii waxba dilin muxuu naarta ku gelaya xaggii niyadii iyo dadaalkii iyo ficilkan inuu niyeysnaa inuu dilo kuna dadaalayay oo aanu teello u dhigan ayaa meesha taallay marka taasna waxaa laga qaadanayaa qofku marka waxa niyada caynkaasa inuu ku dambaabayo ayaa laga qaadanayaa niyadiina waxaweye isku day buu la yimiyo wax qalbiga keliya ku koobnaa ma ahay seeftii buu soo qaatay waa xaawilay waa isku dayey innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih laakiin wayna u suuro gelin marka dee hadduu mar eh, niyaysnaayoo doonayeyoo ku dadaalay ka sameeyey buu markaa la mid yahay ictibaar ayuu kula mid yahay taasna waxay ku tusinaysaa shayga xun niyada la niyeeyo ee la go'aansado in markaa naar lagu mutaysanayo ayaa laga qaadanaya oo laga daliishanaya marka acmaashii qalbiga waa laysu qabanayaa yacni waxa weeye muuqaalkana ficil ahaan waxyaalo kaloo raacayey oo ku darayna waa jirta waqtigaad mudda inuu dhacay halka inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk